qaabka cilmiga loo dalbo iyo qaabka culummada looga qaato man lam yutqin ilusuula qofkaan usuusha aan sugin xurima waa laga hoojiyaa alwusuula inuu cilmi gaadho qaacidada ugu weyn oo ugu horayda wuxuu ka dhigay man lam yutqin ilusuula qofkaan usuusha idqaaninoo sugin xurima waa laga hoojiyaa alwusuula gaarid uu cilmi gaadho waa laga hoojiyaa tadkiratu saamic walmutakalim ayuuna ka soo qaatay qaacidadaas oo ku yaallaa waxaana loola jeedaa usuusha saddex shay saddex shay ayaa loola jeedaa usuusha kan koobaad waa adilatu lkitaab wasunna adilada kitaabka iyo sunnada waa aslu lusuul qofka doonaya diinka ilaahay inuu si saxa u barto waa inuu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam uu wax ka yaqaanaa wa khaasatan qofka raba inuu aad u barto xalaasha iyo xaaraamta aayaadka axkaamta iyo axaadiista axkaamta waa inuu in badan ka yaqaan taasu waa asalka koowaad oo ugu weyn oo lagu dhiso wax walba oo diin ah tan labaad waa usuululfiqhi usuululfiqiga qofkii aan oqoonin kitaabka iyo sunnada xukunka lama soo bixi karo si saxana uma dhisi karo mas'alo kan saddexaad waa alqawaacid alfiqhiya qawaacidda iyo dawaabidda fiqhiga ah ee laga soo qaatay kitaabka iyo sunnada qofku hadduusan qawaacidka oqoonin masaa'ilku way ka kala firiirsan yihiin mana aruuri karo qofka ma dhici karto masaa'ilkii oo dhan inuu mid mid u hayaa ma dhici karto laakiin qofku hadduu adiladii badanaada hayo oo qur-aankiina yaqaano adiladii axkaamta tusayday khaasatan axaadiiulaxkaamna uu wax ka yaqaano badan uuna yaqaano qawaacidkii iyo dawaabidii usuulu fiqiga uuna xoogaa xifdiyo qawaacidka fiqiga ah qawaacid اlfiqiya iyo usul fiqi waa kala duwan yihiin ah, usul fiqigu waxay ka hadlaan qaabka kitaabka iyo sunnada xugun looga qaato oo loo deliishado maxaa deliil ah qaabkeesa loo deliishadaa ay ka hadlaan laakiin qawaacid ulfiqiyaa waa furuuc badanoo la aruuriyey oo hal xarig lagugu xiray weye waa qaacido masaa'il badan kuu soo hoosgelayaan marka intaas qofku markuu isla helo oo uu qur-aankii yaqaan oo uu haysto axaadiistii axkaamta wax badan oo ka mid ah oo uu yaqaano usuulu fiqigii oo barayay dariiqada kitaabkii sunnada loo deliishado haddana uu intaas ku dirsado qawaacid bulfiqhiya qofkaas masaa'ilkii waxay ugu qaybsan yihiin labo qayb uuba yaqaan oo uu soo maray oo uu dul istaagay iyo qayb markuu soo markay u yimaadaan uu yaqaano meel u celiyo marka qofka koow waa inuu usuushaas uga waana saddexdaas waa adilatulkitaab wasunna iyo usuulu fiqhi iyo alqawaacid alfiqhiya waa saddexdaas waman raama alcilma cilmiga qofkii dalba jumlatan duuduub dahaba waa ka tagaa canhu qofkaas xaggiisa cilmigu jumlatan duuduub qofka hadduu siraa cilmiga hal mar dalab hal maruu go'aansaday tafsiirka inuu barto oo xadiidka barto oo naxwadii barto oo fiqigii barto oo usuulkii barto adabkii barto hal maru dhowr iyo toban fanni oo kala duwanu ku tixmay inuu mar isku keenuu rabaa qofkaas dhammaan cilmigu waa seegaa waana ka wada baxsadaa waxna kama keeno waa qaacida muhiima ah taasuna waman raama alcilma cilmiga qofka dalba jumlatan si duuduub ah dahaba cilmigu waa ka tagaa canhu xaggiisa jumlatan si duuduub uu uga tagaa hadalkaasna waxaa iskale imaamkii weynaaya taabiciga ahaa zuhri ayaa yidhi man dalaba alcilma jumlatan faatahu jumlatan wainamaa yutraku alcilmu waxaa cilmiga lagu gaaraa xadiiun waa xadiiaani hal xadii baro macnihiisa lafdigiisa dabdi macnihiisa qawaacidiisa haddana laba xadiis qaado saasaa cilmi lagu bartaa saasuu yidhi saasuu yidhi jaamicu bayaani cilmi wa fadlihi ayaa ibn cabdilbari ku soo arooriyey taasna waa qaacido muhiim ah wa qiila waxaa la yidhi aydan noqoshee isdixaamu lcilmi cilmiga isku cidhiirintiisa fi sami maqalka uu isku cidhiiriyo madallatu lfahmi waa fahamka meesha uu ku lumo qofka sababaha keena in masaa'ilku iskaga yaacaan halmaankiisu bato wixii uu soo maray uu hay waayo waxaa ka mida ah maskaxda in cilmigu isku cidhiiriyo oo funuun badan oo kala duwan uu hal mar dalbo waa sababka keena in wax iskaga yaacaan wuxuu soo maray uu lumiyo oo uu hay waayo wa qiila waxaa la yidhi istixaamu lcilmi cilmiga is-cidhiirintiisa fii samci maqalka uu isku cidhiiriyo oo saakay waxa weeyaan subaxdii horeetu caqiida dhegaysto barqadiiu fiqi dhegaystay naxwadii duurkii dhegaysanaa galabta waxa weyan xadiidkii u fadhiyaa caawu tafsiirkii u fadhiyaa bacdal cesho waxaa dhacda adab inuu isku dayo wixii waa isku yaacayaan khalaas waa isku yaacayaan markaas waxaas waa soo maray meeshii aan ku soo marayna maaqaan u leey marka tanuna waa qaacido muhiim u ah waxbarashada in cilmiga tadaruj loo dalbo fanni laba fanni si tartiib tartiib dii fahamkaagu aad u badan yahay oo ay tahay maskaxdaadu mid holcayda qofka damiinka waxaa la idhaha maskaxdiisu waa baraf oo kale qofka fahmada badanna waxaa la idhaha maskaxdiisa holcayda haddii maskaxdaadu mid oo aad u siyaada ay tahay laba saddex fanni isku wado haddii maskaxdaadu ay tahay mid qaboow oo aan wax weeyaan fahmo badnayn hal fanni ag fadhiiso hal fanni markaad dhammaydood kaas wax fiican ka soo xasilido fanniga labaad jilibka u laab haddii kale waa isbaabi'inaya waxbarashadaadu ayadaa isbaabi'inayda juhdigaaguna waa daa'ic wa calayhi haddaan qabanno asalkaas asalkaas haddaan qabanno aan soo sheegnay falaa budda waa laga maarmaan min ata'siili asalayn wa ta'siisi aas-aasid waa isku mid in la ta'siiliyo in la ta'siiliyo la asaleeyo qaacido laga dhigo qawaacid lagu dhiso cilmiga waa laga maarmaan waxaa leeyi haddaan qabanno asalkaas budda waa laga maarmaan min ata'siili asalayn in waxa weeyaan usuusha la baro dadka ardada oo adiladii kitaabka adiladii sunnada usuulu fiqigii iyo qawaa'id ulfiqyihii in la baro oo wax la ta'siiliyo taasiiskuna waa la mid wacalayhi waa haddaan qabano tan kaleeto ta'siilinta waxaa soo gelaya ayadana qaacidadii labaadoo ah cilmiga iscidhiirintu isku baabi'ina soo maahan waa in mid la sugo hadana kan kale loo soo jeestoo la sugo hadana kan kale loo soo jeestoo la sugo sidaas weeye wacalayhi haddaan qabanno arrinkaas aan soo sheegnay laba qaacidoo muhiimaha la soo sheegay labadiiba ugu laabane marka calayhidu bimacnaa madkuuray ugu laabane falaa waa laga maarmaan min atasiili asalayn iyo wa tasiisi asaasid inaan kow usuusha baranno iyo inaan qawaacid wax ku dhisno oo aan fanni walbana horta kow waa inuu usuusha baranno qawaacid wax ku dhisno tan labaadna waa inaan fanni walba sugno oo gaar u sugno oysan isku baabi'in likulli fannin fanni kasta waa inaan asalayno fannigaasoo tadlubuhu aad dalbaydo ayuha daalib macnaha likulli fannin fanni kasta waa in la ta'siiliyo fannigaasoo tadlubuhu aad dalbaydo see loo tasiilinaa waxaa loo ta'siilinaa bidabdi aslihi asalkiisa in la dabdiyo wa mukhtasarihi mukhtasarkiisa in la dabdiyo asalka iyo mukhtasarku isku mid weeye isku macnaa loola jeedaa waa in asalkiisa ama mukhtasarkiisa waa in la dabdiyo oo xoogga la saaro fanni walba mukhtasarkiisa in xoogga waa la dabdinaa waxaa loola jeedaa lafdiga iyo macnaha labadaba lafdigiisa waxaa la rabaa inaad si saxa u qabato oodan shaqalkiisa qaldin oo lafdiga sida loogu dhawaaqa aadan qaldin waxaa la rabaa macnihiisan inaad sugto ma adigaa iska barana maya calaa shayqin sheeq korkiis waa in lagu sugo shayqaasoo mutqinin asagu sugay waxaa la rabaa qofka aad cilmiga ku dul akhraydo ood ka baranaydo asaguna waa inuu yahay calaa shayqin mutqinin sheekh asaguna sugay oo aad u sugay waa inaad ku dul akhrido matnigaas oo uu ku baro oo uu kaa dhegaysto oo aad halkaas ku soo tasiirido halkaas inaad ku soo tasiirido shiiqa aad wax ka qaadanaydo shiiq kasta ood wax ka qaadanaydo laba shardiya lagama maarmaana laba shardi waa itqaan inuu asagu fannigu u bisil yahay waa laga maarmaan talabaadna ammaano iyo alla kacabsi in lagu yaqaana waa laga maarmaan mana kala haraan labadaas sifo labadaas sifo ayaa qur-aanku ku celceliyaa qofka shaqo loo dirsanay oo la rabo inay shaqo ka faa'ido shaqadaas ama cilmi ha ahaato ama adduunye ha ahaato qof kasta ood wax u dirsanaydo ood rabto inuu wax kuu qabto laba shardiyaa la rabaa waxa aad ka rabto waa inuu awood u leeyahy qofaan awood u lahayn faaqidu shay laa yucdiih shardiga labaadna waa inuu ammaano iyo alla kacabsi u leeyahy hadday cilmi tahay sharci ah hadday cilmi maadiya tahay hadday shaqo tahay ayu shay qofka aad ka rabto labadaas waa inaad ka fiiridaa hadduusan labadaas lahayn waxba kama faa'iidaydi qur-aankuna labadaas ma kala reebo nabiyullaahi sulaymaan cifriidkii markuu la hadlaayey ilaa wuxuu yidhi qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika anaa carshigii balqiiso intaadan meesha ka istaagin kuu keenaaya wa innii calayhi laqawiyun amiin anigana waxaan ahay mid awoodu ku keena leh aaminna ah oo aan dahabka iyo waxyaalaha ka laalaada ka furfuranayn oo aamin ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu madyan tegey oo uu gabdhaha ariga meesha ku horaye wax u waraabiyo waaye u waraabiyey oo aabbihii gabdhahaas dhalay mid ka u soo diray gabadhii markay dhahayday ninkan aabbe shaqaalo ka dhigo waxay ku tidhi yaa abati ista'jiru inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aabbe ninkan kirayso qof shaqo loo dirto waxa uu khayr badan qof awoodu shaqadii ku qabta leh amin ma oon ku khiyaanayn aan ku khiyaanayn intaas kaliya maahan malakul jibriil ilaah markuu ka warramayey oo macallinkii nebi moxamed ah sala allahu calayh wasalam oo loo soo dhiibay waxyiga ilaah subxaana wa tacaala labadaasuu ku tilmaamay dii quwatin cinda dilcarshi makiin muطaacin ama amiin awood uu u leeyahay malkuljibriil uu ku soo qabto wixii alla u soo dhiibay maskaxdiisu awooday leeda ma kala luminayo awood jismiyana waa leeyaho shayaadiintu kama soo qaadan karto intuu dhex soo wado waana aamino waxna ka tegima waxna ku darima marka diin iyo adduunyada qur-aanku saas u tilmaamay haddii aad u tagto shiikh aan oqoon u lahayn faaqidu shay laa yucdii hadduu khaain yahayna hawadiisuu kuugu dara ou diinkaaga dhiga hawadiisuu diinkaaga dhiga midna ma kala saari karin haddii aad u tagto dhakhtaraan oqoon lahayn faaqidu shay laa yucdii haddii uu oqoon leeyahay laakiin oqoontiis aan cabsi ula jirin waxa wey waa ku khiyaana waa iska fududaysana waa khaain waa inuu rabbi ka baqayo oo isleeyahay waxaad qaadataa xalaal noqon maayaan qofkan haddaad oqoontaada kala kala har ama uu adduunyadiisa xataa u baqo gaalal qaar waxaa jira qofka markay daweynayaan inay ku fashilmaan geeriyo kale ay oo isna shaqadaadaa ku baaba'ay qofaan marka adduunyadiisan u baqayn aakhiradiisan u baqayn aqoontiis wax tarimi ah, ha tarimi hadduusan ammaano mari hadduu oqoon leeyahay aqoontiis waxba kuu tarimi hadduusan oqoon lahaynna warkeed baddaa marka labadaa shardi shiiqa waan laga helaa mutqin kaliya kuma filne mutqin amiinin ala raba wayn ammaano ula jirto ammaano inay ula jirtaa la rabaa iaan laa bitaxsiili soo xasilin maya lagu aasaasi maa laa bitaxsiili soo xasilin lagu aasaasi ma bi bitaxsiil adaatii daatadaada loo nisbeeyey adugu inaad ta kitaab iska raadsato aad meel la fadhiisato ood xifdido aad tidhahdo anigaa meel saaranaya maya taas waxba laguma barto taas waxba laguma barto waxaa dhacdaa inaad si qaldan wax u fahamto si qaldan si qaldan inaad u fahamto oo aad qalad iskala fadhiisataa dhici karta saddex faa'iiday leedahay sheekab darsiga laga qaata ugu horayn haddaad adugu istira masalada fahan waxaad dhici karta inay muddo dheer kaa qaadato si saxa ah inaad u fahamto bal xagga ka fiiri saatan xaa loola jeeda adiladan saa loo jamcina laakiin markaad shayqa ka qaadayda asagaa juhdigaas baxshay adiga asagoo bisila darsiga iska qaadana kaasaa daqaa'iqaad ku fahmi masaladaas masale ay dhici karta maalmo inay kaliga kaa qaada leh isku daydo wejka raajixa inaad raadido marka koow faa'iidada koobaad waa qisarulmudda muddadoo la gaabiyo faa'iidada labaad waa qilatu takalluf faa'iidada saddexaad ana daalika axraa bisawaab waa in sii saxda ahayd la waafaqo ood ka aamin noqoto si qaldan inaad wax u qaadato saddexdaas faa'iidaa kuugu jirta marka adiga waa inaadan soo xasilsan laa bitaxsiili soo xasilin maya lagu aasaasi maa taxsiil adaatiya adiga daatadaada loo nisbeeyo adugu aad tiraa kitaabka anaa baraa waxdahu keligiis xaalu daalibku yahay aaqidan xaal u qaadana ayaa la aas-aasa cilmiga adbalaba cilmi dalbida bitadaruji inyariya noo soo socdaa cilmiga kutubaha ma laga baran karaa masaladeedaas isagaa keenayo soo wada ah, waa soo socotaa aakidan xaal aad tahay midkii qaadanaya adaraba cilmi dalbida bitadaruji iyo yaqiya sidaas waa sida qur-aanku tilmaamayo qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi wa qur'aanan faraqnaahu faraqna laba qira'a lagu akriyey inaan la shidinoo laydhaha faraqnaahu markaas macnuhu waxuu yahay wa waxaa loola jeedaa bayanaa xalaalahu wa xaraamahu xalaashiisa iyo xaaraamtiisaan kala caddaynay xaqa iyo baadilkana waan kala saarnay waa haddii shidka laga daayo haddii la shido oo la yidhahdo wa qur'aanan faraqnaahu waxa weeyaan ayadana laba macno ayaa lagu fasiray wa qur'aanan wa faraqnaa waan kala saarnay qur'aanan qur'aan faraqnaa waa kala saarnay oo waxa weeyaan aayaadkiisaan kala sarrayn faraqnaa aayaatihi bayna amrin wa nahyin wa axkaamin wa mawaacid wa amaalin wa qisas macnahaas waa lagu fasiraa marka la shido iyo macnaha labaadoo afaraqnaa tanziilahu soo dejintiisiiaan kala saarnay oo saddex iyo labaatan sano aa qur-aanka la soo dejinaya maxaa loo soo dejinaayey waxaa loo soo dejina aayadaa soo degee lafdigeedaa la xifdina macnaheedaa la garanaa waana lagu dhaqmaa waana lagu dhaqmaa ayadoo aayadaasu sugnaato aayadda kale soo degay sidaasa ah, ilaahay weyna xakiimka u doorta haddii hal mar in la soo dejiyo ay xikmadu tahay hal mara ah ilahay soo dejina marka faa'iido weyn aa ku jirta in tadriij wax loo barto in yar in yar tadaruj wa faraqnaa waan caddaynay qur'aanan qur'aan faraqnaahu waan caddaynay litaqra'ahu nabiga suubanow qur'aankaas inaad ku akrido cala annaasi dadka calaa muksin kaadsiimo korkood wa nasalnaahu waa soo dedejinoo qaybba maraan soo dejinnay tansiilan soo dedejin qur-aanka ilaa saddex iyo labaatan sanaa uu soo degay sidaasna waxaa ilaah u yeelay in dadka tartiib tartiib loo siiyo in dadka tartiib tartiib loo siiyo oo uu qulubta ugu sugnaado wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu nuzila maxaa loogu soo deji waayey alayhi muxamed korkiisa alqur'an qur'aanka jumlatan duuduub xaal u yahay jumlada waaxidatan keligeeda gaaladaa saas tiri gaalada waxay leeyihin maxaa kitaabka hal mar isagoo wada socda loo soo deji waaye ilaah wuxuu yidhi subxaana kadalika anzalnaahu waan soo dejinay qur-aanka kadalika sidaas linufabita inaan sugno daraaddeed bihii qur'aanka ku sugno fu'aaddaka qalbigaaga aayadaa soo dege lafdigeedaa la xifdina macnaheedaa la xifdina waa lagu camal markay sugnaataa kan kale la soo dejinaya qalbigaaga inaan ku sugna ilahay u soo dejinu leey oo sababta keenayda in dhowr iyo labaatan sane la soo dejiyo waa quluubta in lagu sugo taas maxay ku tusaydaa jumlatan waaxidatan hadday tay ku sugnaa maawa soo ma jeeda una wuxuu yidhi subxaana waratalnaahu waa kala tartiibinay tartiiban kala tartiibin waa kala dhigdhignay wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka oo qaateen oo aqbaleen kitaabka yatluunahu qur-aanka waa aqrinayaan xaqa tilaawati aqrintiisa dhabta ah min baabi idaafati sifati ila almawsuuf xaq ayaa ifa tilaawaduna mawsuufkii marka ifadiiaa mawsuufkii loo idaafiyey marka tilaawadana ladaa soo gelayda aqrin iyo ku dhaqmid siduu cabdullah bn cabaas yidhi aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka yatluunahu waa raacayaanoo waa ku camal falayaan xaqa tilaawati raaciddiisa dhabta ah raaciddiisa oo dhabta ah ayay raacayaan oo ay akrinayaan marka labadiiba waa isla soo gelayaan qiraa'adii iyo ku dhaqmidii faamaamaka hortaada umuurun arrima ahaadeen marka hadaad rabto inaad si saxa wax u barato arrimaha hortaada yaalla waddadan waa inaad ku socotaa oodan ka lumin hadaad rabto cilmi inaad barato faamaamaka hortaada umuurun arrima ayaa ahaadeen arrimahaasoo laabudda laga maarmaan ay tahay min muraacaatihaa arrimaha la ilaalintooda fii kulli fannin fanni kastana lagu ilaaliyo fannigaasoo tadlubuhu aad dalbaydo fanni kasta oo aad dalbaydo arrimahana hortaada yaalla waa inaad tillaabooyinkan ku socoto fanni kastoo dalbaydo alwal xifdu mukhtasarin mukhtasar la xifdiyo mukhtasarkoo fiihi fannigaas ku sugnaaday fanni kasta kitaab mukhtasara waa inaad ka xifdidaa waa inaad xifdidaa aani dabduhu mukhtasarka inaad ku dabdido ood lafdigiisa iyo macnihiisa lafdan wa macnan dabdiga inaad kelmada si saxa ugu dhawaaqda ugu horeey oo shaqalka iyo sida loogu dhawaaqa aad saxdo kow taasaa dabdiga ugu horeey oodan qalad xifdin qalad haddaad xifdo tacaba'ay wey juhdigaagi dabduhu dabdintiisa iyo qabashadiisa calaa shaykhin sheekh korkiis aad ku dabdido sheekoo mutqinin asagu sugay amiinin oona aamin ah sheekh asagu mutqin ah oo fannigaas u bisil yahay aaminna ah waa inaad ku dul akhridaa fannigaas kitaabkaas mukhtasarka kitaabkaas mukhtasarka fanni walbana kitaab mukhtasaraad ka xifdini lafdan wa macna ahaali cadamu lishtiqaal waa inaadan ku mashquulin bilmudawalaati kutubaha la qaadheereeyey kutubaha waaweyn oo la balballaariyey kutubahaas waa inaadan ku mashquulin kutubahaas waa inaadan ku mashquulin wa tafaariiqi lmusanafaati musanafaadda kuwooda la kala geeyey oo waaweyn oo la ballaariyey kutubahaas waa inaadan ku mashquulin qabla dabdi qabashada ka hor iyo wal idqaani sugidda ka hor liasli asalkiisa la idqaaniyo intaadan matni fannigaas ka mid ah oo mukhtasara aadan idqaanin oodan xifdin oodan dabdin oodan lafdan wa macnan u sugin kiisa weyn inaadan ku mashhuulin oon waqti kaa gelin araabic laa tantail haka guurin min mukhtasarin kitaab mukhtasaroo la soo gaabiyey midaad xifdi jirtay ka joojido mid kale ha bilaabin laa tantail haka guurin laa tantaqil haka guurin min mukhtasarin kitaab mukhtasar ah ilaa aakara mid kale ha u guurin bilaa muujibin sabab waajibiya haddaan la helin Ah, bilaa muujibin sabab waajibay la'aantiis waxaa la rabaa mukhtasarka marka horood fanniga ka xifdaydo culummada lagala tashadaa fannigaas kitaabkan ka xifdiya kitaab hebel ka xifdi kitaabkaas lagugula teliyey waa inaad tidhahdo haddana matnigaas dabca saxiixa ii sheeg oon ka xifdiyo si aadan qalad u xifdin shiikhna waa inaad ku dul xifdidaa kaasaad xifdaydo oo lagu aqriyo ilaa aad asaga meel saarto oo inaadan mid kale bilaabin aadinna oodan xifdi kale bilaabin bal fiiriya dulaabta qaar badan maanta kitaab hebelu xifdiyaa kalabar intuusan gaarin waa joojina mid kaleetu haddana xifdiyaa kalabar intuusan gaarin waa joojiya mid kaleu xifdiyaa tan iyo maalinkaad arki jirta waxbuu xifdina wax soo dhalanayana lama ah musiibada haysataana waa midda hal dariiqa cilmigaanu leeyahay haddaad ka booddo weliga keenmaydid juhdi daa'ica la yidhahda waa juhdi lumay mukhtasaraad xifdi jirtay ha ka tegin maxay tahay sababka keeni kara marka inaad ka tagto waxaa keeni kara shiiqii kuu aqrinaayey aad joojiyey ama waa dhintay ama waa safray shiiq kalena waa weydi haddaad shiiq kale heli karto hadduu dhinto mukhtasarkan ka tegi maydi shiiq kale oo mutqin ah oo aad ku dul xifdido hadi karto kaasaad utegi kaasaad leedahay ii akri kitaabkan isagaasaad ku wadi ee hadduu dhintay ama uu safray haddaad mid kale heli maydo kan ka tegi maydo laakiin kii kuu akriyay ama waa ka dhintay ama waa ka tegey mid kalena waa weyday dhihi maydi kalaan anugu xifdi jiray ilaa kan helo wax ii akriya cilmi kale akhrisan maayo ila waqtiyaa luma meesha waqtiyaa ku luma waa u kaadine kan kitaab kale ood heli karto shiik aad ku dul akhrido oo kaa dhegaysta kaasaad raadsiya ta kan u kaadido marka laakiin kii oo la heli karo oo aad heli karto shiiqii kuu akhrinayey mid kale haisku aadin ha isku aadin laa tantaqil ha ka guurin min muqtasarin kitaab mukhtasara ilaa aakara mid kale ha aadin bilaa muujibin sabab waajibiya la'aantiis fa haadaa kaasu min baabi dajari carada iyo ciriiriga baabkiisa weeye carada cilmigaa kugu dhacayda waa baabka ciriiriga keena qofkuna inuu marka dambe ka nogo kanuu ka tegey kanuu ka tegey maalinka ugu dambayna waxbarashada dhan uu kaana Ah. imisaa naqaana arda noocaas saas ugu baaba'day alkhaamis iqtinaasu lfawaa'id faa'iidooyinka inaad ugaarsato buuq iyo dafder iyo qalin waa inuu leeyahay ardagu buuq uu wax ku qorto iyo qalin waa inuu leeyahay fawaa'idka la sheegayo waa inaad qorataa fawaa'idda waa inaysan ku dhaafin laysma yidhaha faa'iidadaas ka halmaamaydi maanta waad maqanshay tan ma halmaamaydid dhowr beri kadib adoon haynaad arki doonta maalme kadib an sanawaad markay ku soo maran buugaa lagu qortaa fawaa'idkaas waa la fiiriyaa hadbaa lagu laabtaa waa la aqriyaa fawaa'idka waa la qortaa marka iqtinaasu lfawaa'id faa'iidooyinka in la ugaarsado iyo wadawaabii dawaabida dawaabida alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey jamcu nafs nafta waa in layskugu keeno lidalab cilmi dalbida wa taraqii ugu socoshada fii cilmiga kor loogu socdo cilmiga waa in qofku awoodiisa iskugu keeno waa qofka raba inuu culummo noqdo qofka waa dhici kartaa hogaa uu ku cibaadaysta inuu barto isagoo shaqaysana laakiin ma dhici karto isagoo shaqaysayo adduunyo ka shaqayna inuu caalim noqdo ma dhici karto waxaa cilmiga qofka naftiisao dhan wada siiya uu qayb ka mida siiya naftiisao dhan qofka u dhiiba uu qayb ka mida siiya hal cilmigu maxaad u malaynayda qofka naftiisii sii kala qaybiyey xoogaa uu ku cibaadaystu ka baran asaguna kolleyba ku khasaarima waa xaqiiqo laakiin waxweyn kama keenayo ah, cilmigu ma aqbalaa la shay kale in lala wado maba aqbalo bataatanba ah, arrin kale muhiimadahaad ka shaqaysataa juhdi ku bixidaa faker ku bixidaa cilmigana waa ku bixidaa ma dhici karto inaad ka jiba keento ha ka yaabinba taas laakiin ku khasaari maydido xoogaad ka cibaadaysaataad hele xooga ah, aad ka cibaadaysato ayaad ka hele laakiin cilmiga naftiisa qofka wada siiyu qayb ka mida siiyo ah. qofka qayb siiyana khalaas wey culmo kuma noqdo jamcu nafsi naftaada inaad iskugu keento lialabi cilmi dalbidda iyo wa taraqii koru socosho fiihi cilmiga dhexdiisa kor loo socdo kitaabkan xifdi kan ku xiga xifdi kan ku xida xifdi saas wey iyo walihtimaamu ka murgid murugo inuu kugu hayo cilmigu murugo iyo wataxaruqu la gubasho litaxsiili soo xasilinta aad la gubanaydo qalbigu waa inuu ku hurayo inaad cilmi barato waa in qalbigu xanuunku waayo la gubanaya qalbigaagu iyo walbuluuqi gaarid ilaa maa kitaab aad gaarto fowqahu midkaad xifdadeedi ka koreeya xataa tafiida si aad ugu shubanto ilalmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey bisaabilatin wado wadadoo muwafaqatin lagu kalsoon yahay sidaas kuwa kan xifdi qalbigu ha kula gubto kan ku xiga inaad gaarto wadda nabad qabta oo lagu kalsoon yahay aad ku gaarayda ah, wadda nabad qabta oo la hubo oo lagu kalsoon yahay xataa tafiida ilaa aad ku shubantoo ku gaarto ila almutawalaati kutubaha la dhaadheereeyey bisaabilatin waddo min asabiila laga keena waddadaasoo muwafaqatin lagu kalsoon yahay oo la og yahay in cilmi lagu gaaro sidaasaad ku gelaydaa waqad kaana waxaa ka mid ahaa min ra'yi bni اlcarabiy almaliki ibni اlcarabi almaliki faqiih weeye oo maaliki ah imaamkaas ra'yigiisa waxaa ka mid ahaa allaa yakhliطa daalibu ardagu inuusan isku darin wa kaana min ra'yi bni اlcarabi ibni اlcarabi almaliki ra'yigiisa waxaa ka mid ahaa allaa yakhlida ardagu inuusan isku darin fi tacliimi waxbarashada loola jeeda fi tacalumi bayna ilmayni laba ilmi waa inuusan isku darin laba fanni waa inuusan isku baran xaggana ah, fiqigan ka bartaa xaggana naxwan ka bartaa maya uu leey maya mid ku gaabso ah, mid ku gaabso yaadan ku baabiin meesha juhdigu yuusan dayacmin hal mid iskaga gaabso ee wax ka keen Ah, maaha waxbarashadu qaabkana ah, kitaabkan dhegayso laba maraan ku ceshaday aggan saare taas waxbarasho lama yidhaah iyada taas waa iska caamo wacdi dhegaysayda ee waxaa laga hadlayaa arday doonaya darsigii uu qaatay inuu xifdiyo inuu macnihiisa fahmo inuu sharaxdo inuu fawaa'idiisii qorto inuu sugo ah, oo darsigii maanta uu qaatay xifdiyo oo kii shala uu qaatay shan goor ku celiyo oo kii daraad uu qaatay afar goor ku celiyo oo kii maalinkii ka horrey uu qaatay saddex mar ku celiyo oo kii maalinkii ka horrey uu qaatay laba mar ku celiyo oo maalinkii kii ka sorrey kii uu qaatayna hal mar ku celiyo saas ilaa uu kitaabku ka dhammaadaan saasaa lagu wadaa ah, kan maanta waaba haddi midkaad xifdaydu shanna maahan tobanna maahan inta la akrina ah, ugu yaraan toban iyo toddoba goor wey kan sooma jeedid hal dersi culummadii soomaaliyeed nin ka midoo shiq ahaa waxa weeyaan hal dersi oo bayn alcishaaeynka bacd almaqrib la akhriyey aan bacd alcisho ku ceshanayo aan ku ceshanayo marka faynuusa lagula celinaya nal ma leh wakhtigaas faynuus oo indhaha kaa gelayo markaasaan mu'adinkii ku idhi yihi markii uu masaajidka xirayey darsigii intii aan ugu talagalay kuma celini furahaysi anaa soo xiraye maxaan rabaa inta inta ku ceshada inaan casho doono saan ugu celinayey aan adin maqlayo waa maxay waa adinkii salaadda subax casharkii bayn cishaa in loo akriyo wuxuu ku celina weli ah, waa tirina tiru rabaa mana ahan carabka mari ah, mar laqbayna mar korku uga celina mar masaa'il walba korku ka kala xixira intaas taas intaasoo shardi leheed taasuna intaasoo daabi intaasoo rugni waa kala xixira midba meeluu ku xihanayo ilaa uu waqtigii dambe mael iyo mahmaah u noqday damiir shiik hebel kuu celiyey qofka ka dambeeyaa weydiin meeshuu kuugu celiyo damiirka iska celi maa qof ka dambeeya ha weydiin lagama yaabo inuu aldamay ka sugi mayd ah, isma ama damiirku meel kale u laabaay iska daa masale kale marka qofka aad arkaydoo wax la yaable la imaana juhdi la yaab lagu bixi ah, ee mid farihiisa findhicilahay marka dersiga la akriyay ma ahayn kaasu waxba ma keeno marka waa isku darin ardagu waxbarashada laba cilmi wa an yuqadima waa inuu hormariyo waa ra'yiga ibn اlcarabi tacliim alcarabiya arabiyada barashadeeda o ardayga marka kooaad halkaa looga bilaaba ma qur-aanka loo bilaabaa mise arabiga la bara arabiga la bara hul isagu qur-aan la barima o ardayga waa in carabiga la baraa wa shicri gabayada carbeeda la baraa wal xisaabi xisaabta la baraa uma yantaqilu markaasuu ka guuraa canhu cilmigaas ila qur'aan qur-aanka u guura kadibba qur-aanka la xifdsiina wuxuu ka sheega l qur-aan ofan carabi oqon waxaa la rabaa qofkii carabigii yaqaan waxaa la rabaa qur-aanka in la cabsiiyo isagoo macnihiisa fahmaayo soo ma jeedin saasuu maray ibnulcarabi laakiin tacaqabahu waxaa ka daba tegey oo ku ridiyey ibnulcarabi ibnu khalduun ibnulkhalduun ayaa arintaas ku tacqiibiyey oo wuxuu yidhi oo uu ku tacqiibiyey bianna alcawaa'idda caadooyinka muslimiinta laa tusaacidu taageerime calaa haada ra'yigan ra'yigan ibnulcarabi caadooyinka muslimiintu ma saacidayo muslimiinta caado waxay u leeyihin caruurka in qur-aanka loo bilaabo ah. caadooyinku marka ma saacidaydo caadada muslimiintu mashriq iyo maqrib meelay joogaan waxaa caado u caruurku waxbarasho markuu gaaro in qur-aanka la baro saasa caado u ah wa ana almuqadama kan la hormarinaa huwa diraasat اlqur'aani waa qur-aanka la darsayntiisa qur-aanka alkariimi wanaagga badan iyo wa xifdihi qur-aanka in la xifdiyo maxaa yeelay liأna alciluba kuugu daray liأna alwalada caruurka daama intuu daa'im ku yahay fi lxijri dhabta macnaha inta uu mas-uuliyaddaada ku hoos jiro oo aad u talinaydo yanqaadu waa u hoggaansamaa lilxukmi xukunka faidaa tajaawasa albuluuqa markuu qaangaarka dhaafo qaangaarka marka uu dhaafo oo qaan qaangaaro sacuba waxaa adkaana jabru inaad qasabto maxaa imaana marka haddaad juudigii ku bixiday carabi iyo xisaab iyo ashcaar caruurkii waxaa dhici karta inuu kaa qaangaaro adoon qur-aankii uusan baran markaasna inuu fasahaadi doono iyo inuu wanaagsanaa doono ma kala taqano hadduu hadda wanaagsanaado waa kaa yeelaya qur-aanka baro laakiin hadduu fasahaado mar hadduu taladaadii ka hoos baxay qur-aanna baran ma maxaa seegay marka aslu diinaa seegay wixii diinka ugu weynaayo kitaabka allah ayaa seegay laakiin haddii intaad adugu u talido qur aad barto oo hadhow uu markuu qaangaaro saaqido hadhow yowma maal waxaa dhici karta maalin maalmaha ka ah inuu soo laabto maalinkaasna wax waa u fududi ah, tafsiiruu dhegaysan karaa waxbuu baran karaa qur-aanka waa u fududi marka intaad xukunto shayga ugu qaalisan waa inaad ku bartaa waxa ugu qaalisan waa laba shay qur'aanka iyo caqiide saxiixa inaad barto ah, oo intuu yar yahay u meerido u lain sidaasaa la rabaa marka sidaas ayuu yidhi oo mas'aladaas waa uu ku tacqiibiyey waxayna u dhowdahay sida sawaabka inaa saas tahay inkastoo sharax cuaymiin laftirkiisa u kala qaadayo oo leeyahay hadalka ibnulcarabi laba u kala qaad qofkii haddii uu yahay qof oo carabiyadu yaqaan qur-aanka loo bilaaba oo qof caraba maalan uu yahay laakiin qof cajamiya ah hadduu yahay wuxuu dhici kartuu leeyahy in loo nabadgeliyo warkiisa oo la yidhahdo dariiqada ibnu carabi waa musallam qofka cajamigaa ah, bal carabiga wax laga soo baro in la yidhahdo waa dhici karta lixtiim calaa kulli xaal shaki male in sidaas raajaxahu ay tahay ama sawaabkaba ah dariiqa horeo caadada muslimiinta oo qur-aanka in carruurka intaad u talido qur-aanka in la baro ayadoon laga tegayn arkaanta islaamka iyo arkaan iimaan iyo waajibaadkii dahaaradii iyo salaadii in la barana iyaduna ay waajibba tahay waajib ay tahay weliba taas ama alkhaldu masaladii labaad ibnulcarabi uu sheegay waa tanaa bakar abu zayd ayaa ka hadla iyadana wa ama alkhaldu in laysku daro fi tacliimi waxbaridda bayna cilmayni laba cilmi oo laba fanni laysku barto iyo faagfara wax ka badan fa haadaakaasu yakhtalifu waa iskhilaafaa biikhtilaafi lmutacalimiina ardada wax baranaya iskhilaafsanaanta ay iskhilaafsan yihiin filfahmi fahmada iyo wanashaadi filfircoonida xagga laba fanni yaan la ysku darinaa ayadana waa tacqiibiyey bakar abu zayd wuxuu leeyahay taasu dadkoo dhan hal dariiqa maa dadkoo dhan lama dhihi karo laba fanni yaan la ysku darin ardada kala qaad ma arday walba waxaa laga rabaa hal fanni inuu markiiba barto ma aha ardada waa la kala duwa waxa weeye fahmadooda iyo nashaadkooda la fina arday fahmadiisu ay waxaa jirta ay faa'iqtahay dadka ka sarrayso arday waxaa jira damiin ah oo fahmadiisu adag tahay waxaa jira arda meel dhexe ah oo ayaga lafkoodu aan sinayn ardayga damiinka hal fani ku dhagaalale ah, ha aadin fani kale waxba ka keeni maydid ardayga fahmadiisu ay khaariqada tahay dadaalna u diyaar ah saddex iyo afar isku darsan kara ardayga dhexdhexaadkaa dadaal badanna bixinaya laba fani saddex isku wada kara marka waxaa la fiirina adiga hal shay miisaana fiiri adaa naftaada dabiib u ah waxaad ogaatay waxbarashada saxda sida ay tahay waad ogaatay haddaad hal fani sugi kartoodo mid labaad haddaad ku darto kii uusan sugnaanayn aduu dadkii halka fani loogu talagala haddaad aragto laba inaad sugi karto ah, oo labadii aysan waxba isku dhibayn oo kitaabkii marka uu dhammaado aadan u baahnayn dib in lagugu akriyo adiga waa kuu sugaya kitaabkaas labadii an labadaada isku wado waktiga ha lumine waktiga iska dayici haddaad aragto saddex inaad idqaani karto saddexda isku wado waxaa la rabaa anta dabiibu nafsika dadkuna hal wada ma wada joogaan wa kaana min ahli اcilmi ahlcilmiga waxaa ka mid a ah, arintu awal qawaacid aheed hadda tafsiil iyo hoosa loo daadega miaalaaba lagu siina saddex kitaabkaad u akrisan laheed magaciisaba laguu sheega fani walba kitaabka aad ka akrisa laheed ada lagu magacaaba marka wixii hore qawaaciday aheed hadda miaalaa loo gud wa kaana min ahli cilmi ahlicilmiga waxaa ka mid ahaa man gabal yudarisu darasa waa akristay yadrusu asagaa akrisanaa darasa ardadii u akriyey weeye yudarisu waa u akrina marka facala laga dhigo wa kaana min ahli cilmi waxaa ka mid ahaa man gabal yudarisu u akriya alfiqha alxambaliya fiqiga shaaficigana tusaalan ka bixi doona insha allah fiqiga xambaliga ah fii zaadi lmustaqni kitaabka ladhaha zaad lmustaqni oo sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharxulmumtica uu ku sharxo shan iyo tobanka mujallo uu ku sharxay waa matni aad u yar oo aad u kooban oo fiqi xambaliya ah kaasay u akhriyaan wy ardada yay u akhriyaan lilmubtadi'iina ardada bilowga maya waxaa la rabaa mustaqnic aa la rabaa mustaqnic ah, kitaabka waxaa la ihahdaa zaad lmustaqnic la ihahdaa kitaabkaas ayuu u akri jiray lilmubtadi'iin ardada bilowga ah wlmuqnic muqnic u akri jiray ardada ku xigta liman wlmuqnic ayuu u akri jiray liman bacdahum dadka ka dambeeya kuwaas bilowga ah lilkhilaafi اmadhabiy madhabka khilaafka ku jira madhabka xambeliga si ay u ogaadaan kitaabka hore zaadulmustaqni hal qowluu sheega qowlka ugu raajacsan madhabka xambeliga uu ku socda khilaafna kumaba yaallaba muqnic waa ka koreeya muqnicu waa ka koreeya muqnicu waa ka weyn wuxuu sheegaa laba qowloo masalada ku jirta oo ah labadaba madhabka ah oo masaladan madhabka xambeliga laftigiisa un isku khilaafsanya kuu sheega marka laba qowloo ku jirta ayuu kuu sheega marka waa ka weyn laba qowl laba riwaayo laba wej ayuu sheega daliilna maleh isaguna wax adilahu kuma yaalin walmuqni ayuu u aqrinaa liman dadka bacdahum mubtadiinta ka dambeeya mutawasidiinta lilkhilaaf اmadhabiy uma almuqni muqni ibnu qudaama midka weyn han iyo tobanka mujala ah, dabcada oo muasasat risaala kaas u akrinaa ardada waaweyn oo dabaqada sare ah, kaas markaa maxaa loogu akrinaa lilkhilaaf alcaali khilaafka sare khilaafka sare waa maxee madaahibtu waxay isku khilaafeen ka hadla ah, awal xambeliya lagu dhex jiray kaliya laakiin madaahibta afartaa waxay masaladan ka yidhaahdeen isku khilaafeen iyo adiladay kala deliishadeen kuu sheega kaas kitaabka ay yidhaahdeen way culummadu fiqiga islaamiga lagama alifin kitaab lamida ah. ma laga alifin hadda kahor kitaabkaas kitaab la mida ah, fiqh islaami ah, fuqahada muslimiinta qaar ka midana ay dhihi jireen kitaabkaas markaan arkay waxaan ogaaday inaysan fatwadu xalaal ii ahayn kitaabkan ka hor markaasaan ogaaday culummada qaara waxay yidhahdeen imaam nawowi raximahullah kitaabka uu bilaabay inuu sharxo oo muhadabka ah kitaabka uu ku sharxaye la yidhaahdo majmuuca sharxulmuhadabka kitaabkaas oo uusan dhammayn oo baabu riba markuu maraa uu ka dhintay hadduu dhammaylahaa kitaabkaasaa kitaabkaas u dhikmi lahaa ama kaba saray lahaa kaba saray lahaa ah, laakiin qadar allah wamaa shaa facal ma uusan dhammayn waa ka dhintay markuu sagaal mujhe la maray ragaa isku dadayey inay dhammaystiraan ragan cilmigii wuu la dhintay ah, waxa marka wax qiimo weynle ma noqonayaan wixii ka dambeeya waana la dhammaystiray kitaabka dhowr ninaa isku dayday laakiin cilmigiinna wey waa la dhintay ah, ka dariiqiisi waa ku soco waayey waa ku soo waaye walaa yusmaxu uma ogolaanayo walaa yusmaxu ma loo ogolaanayo majhuul haddaad ka dhigto musamana waa ku bannaan yahay oo laydhaha walaa yasmaxu mankaasu u ogolaamaa bidabaqati uula dabaqadda ugu horayda an tajlisa inay fadhiisato fi darsi aanii qolada la darsigood qolada ibtidaa'iga ah oo zaadulmustaqnic loogu talagalay hadday soo fadhiistaan muqnica ah, waa uu ka kicina istaagu aad dersigaagii meeshaanu meeshaadi maaha eed uma tihid kan ma adan gaarin waxaa rabaa in ardagan dantiisa ma yaqaanay macallinku dantiisa ilaaliyo si aan juhdigiis u baabi'in kaac uu leeyay ka istaag meesha waa inaad aaddaa waxa weeyaan dersiga aad qaadan karto zaadulmustaqna ad adugu leeda adugu malihid muqnic uu leeyay waa ka kicina wahaakada qoladii dhexe oo muqnica iska lehed hadday istaagaanna oo ay isku dayaan inay dhegaystaan muqniga ka kac maadan gaarin muqniyi ah, muqnicaad joogtaa derajadaada garo saasuu leey maxaa saas loo yeelayaa dafcan difaacid litashwiishi maskaxda in la qasaa la difaaca waxaa laga ilaalin ardaga maskaxdiisu inay qasanto oo uu ku qasmo masaa'ilka oo uu ku wareero saasaa loo diidaya uaymiin sharax wuxuu leeyahay annagu haddaa ma awoodnu leey inaan ka kicinno wuxuu leeyahay dersigii anaa akrinaya ardadii maalan haddaan u akrinayo muqnici oo kale anigii ma awoodo mustaqnicina inaan akriyo haddii arday ibtidaa'iya yimaad haddaan xataa zaadulmustaqnica akrina oo kii bilowgaa u yahay mara waxaa imaanaya kitaab salaad adoo mara arda cusub imaanaya oo meel fog ka soo xehaysa ardadan waxay rabaan in kitaabu dahaara looga soo bilaabo kuwii hore waqti badan horayna waxa rabaa meeshooda looga sii wado haddaan inaanu dibaanu celinao kitaabu dahaaran ka soo bilaabayn qoladii horeeto ayaa dayacmayaan sanad walbana kitaabu dahaaran joogayn marka waa iskaga daynaayo laakiin marka dambe alxamdullah wuxuu ilahay wuxuuna siiyey arda wax baratay oo kuwii hore wax loo akhriyey oo ardada ibtidaa'iga u soo akhriyey waana sidaa sidaa cilmiga lagu bartaa waxaa la rabaa ardada ibtidaa'iga ardada ka soo horreyday funuuntii ay barteen inay ka qaataan darsigii ay shiqa ka faa'idaysan karaan ay ka faa'idaystaan funuuntii dhaaftayna uusan dhihin arday wax ka dhegaysa maayo shiiqiyaa joogay uusan dhihin ardaygan waa laga soo dhegaystay waa lagu soo imtixaanay waa yaqaana fannigan ka soo qaado asaga ka soo qaado midkii kaleetana adugu qaado marka hadda ardadaasaaba allana siiyoy waclam ogow uu yidhi sheekh bakar anna dikra almukhtasaraat mukhtasaraadka la sheegidooda waalmudawalaat kutubaha la dhaadheereeye la sheegidooda allatii kutubta yuasasu lagu aasaasayo calayha korkeeda adalab cilmi dalbidda iyo watalaqii qaadashada ladalmashaayikhi culimmada agtooda cilmiga laga qaato takhtalifu waa iskhilaafee haaliban sida badan qutran min qutrin gobol ilaa qutrin gobol kale kutubta marka la miaalinayo zaadulmustaqnica la ii sheegay waa inaan asagii la ii akhriyaa war gobolladu waa kala duwanyi gobolladu waa kala duwanyi soo jeedid waa kala duwan yihin gobol waxaa ku faafay madhabka xambeligaa culummada gobolkaas joogta madhabka xambeligaah yaqaaniin muqhtasaraadkiisay itqaaniyeen mudawalaadkiisay yaqaaniin io akri markaa tira waa kaa dherji karaa culummada gobol kala joogtaa waxay yaqaaniin madhabka shaaficiga asagay idqaaniyeen isagay kaa dherji karaan haddaad tira ambeli iyo akri maba ku fahamsiin karan iyagu ma yaqaaniin soo jeedid culummada gobol kala joogaa madhabka maalikigaah yaqaaniin marka war tusaalaha lagu siinaya waa waxaad wax ku fahamtee maalin walba maahan mustaqnic iyo muqnic iyo muqni meel walba adduunka maaha ah. meel walba adduunka maaha taas fahm waclam ogow ana dikra almukhtasaraati mukhtasaraadka la sheegidooda wlmudawalaati mudawalaadka la sheegidooda allatii kutubtaasoo yuasasu lagu asaasa caleyha korkeeda adalabu cilmi dalbidda watalaqi iyo cilmi qaadashada ladalmashaayikhi culimmada agtooda cilmiga laga qaato takhtalifu kutubtaas waa iskhilaafi qaaliban sida badan min qutrin gobol ilaa qutrin gobol kale soomaaliya waa gobol suudaan waa gobol masar waa gobol sacuudi waa gobol gobol gobol bakistan waa gobol marka gobolladu saasay u kala duwan yihin qutri waa gobol qatri waa roob qitrina waa maxaasta ama laamiga qutri marka la ydhaha waa gobol qatri waa roobkii qitri marka la ydhahna waa maxaasta iyo laamiga bikhtilaafi اlmadaahibi maxay isku khilaafayaan gobolladu biikhtilaafi اlmadaahibi bisababi ikhtilaafi اlmadaahibi madaahibta iskhilaafsanaanteeda sababteeda iyo wamaa kii ah iskhilaafsan nasha'a ay ku barbaareen calayhi maaga korkiisa culamaau daalika alqutri gobolkaas culimmadiisu culimmada gobolkaas madhabkay ku barbaareen oo min itqaani haada almukhtasari mukhtasarkan la sugidiisa ah iyo wtamarusi ku laylsanaan lagu laylsamay fiihi mukhtasarkan tamaruska shaygan waa shay aad inta aad u dhex gashay oo la nooleed oo la nooleed muddo dheer aad waxa weeyaan aad u taqaano wey tamaruska hmm. mumaarasa meesha laga keeno wey mumaarasa ah, qofkaasu fannigaas amase culummadaas mumaarasa u leeyahay lgu leeyay mumaarasadu marka asalka waa shayga waa xogidda shaygaas aad uogeyda uogeyda uogeyda xaqiiqadiisa aad gaartay wey oo min itqaani haadalmukhtasari mukhtasarkan la sugidiisa ayaa waa tamarusi ku laylsamid fiihi mukhtasarkan lagu laylsamay duuna kayrihi qayrkiis ka sokay hadde marka adiga haddaad soomaaliya joogto zaadulmustaqnic iyo muqnic iyo muqni midna wax kaa dharjiya ma helaydi hayl culimmadiisuguma laylsamaba maxay ku laylsan yihiin fiqi shaafici maxaad seedu dhisayda marka fiqi shaaficiga laftirkiisa waxa weeyaan شhan iyo toban mukhtasar qofka laiskaga wareeriyo ma maxaa la rabaa in abushujaaca aad loo idqaaniyo lafdan wa macnan aad loo idqaaniyo iyadoon kaas loo idqaanin ardada aan laga aqbalin inay kitaabkan u gudbaan marka kaas la idqaaniyo sharaxa ibnuqaasimka loo akriyo haddana markay idqaaniyaan cumdatu saaliga loo akriyo markay idqaaniyaanna minhaajka loo akriyo markay idqaaniyaan irshaadka loogu daro haddii kalena way awoodaan markaas inay daalacdaan kutubta fiqimuqaaranka oy masalada raajix iyo marjuux kale fahmaan haddii dhinacyadii kale laga dhiso oo usuulu fiqigii iyo qawaacid fiqiya iyo adilatulkitab wasunna hadii laga dhiso saddexdaas kitaab oo ah abushujaaca iyo ibnulqaasimka oon hal mid ka dhignay iyo cumdatu saalix iyo minhaaj oo la idqaaniyey qofka madhabkaas waa ku fahmi karaa waana gaari kara heeru wax daalacdo ah, laakiin haddii marba waxa weeyaan mar waxa weyan muqadima fulaniya waxa weyan maalin kaleet mid kaleeto shan iyo toban mukhtasaroo wax weyn kala weynayn wakhtiga lagu baaba'sha saxma isagoon hmm. abshujaac oqoonin in minhaaj loo akhriyo la yidhah orod minhaaj soo gadana waa ebr ah. ah. ebr walxaalu xaalka hunaa halkan wuxuu ka hadlaa sacuudiya oo gobolkaas waxa weya waa gobol culummadiisu ay yihiin xanaabilo waa culummadoodu waa xanaabila sacuudiga madhabka imaam axmed ibn xambal wey marka sida ay u kala tartiibiyaan kutubta ayuu kuu sheegaya walxaalu arinku hunaa halkan takhtalifu waa iskhilaafaa min daalibin arday ilaa aakhara mid kale muxuu isku khilaafa kala duwa biikhtilaafi alqaraa'ixi waalfuhuumi qaraa'ixda iyo fuhuumta waa isku mid isku macna loola jeeda ah, isku macne ayaa loola jeeda oo qariixada waxaa laidhaha malakada ah, waa malakatulinsaan qariixadu qofka malakadiisa weeye awooddiisa marka fahamkiiyay la macnata wlxaalu xaaladu hunaa halkan takhtalif waa iskhilaafay min daalibin arda ilaa aakhara mid kale bikhtilaafi lqaraa'ixi bisababi ikhtilaafi lqaraa'ixi malakooyinka iskhilaafsanaantooda sababteed iyo walfuhumi fahmayaalka iyo wa quwati listicdaadi diyaargarowga xooggiisa iyo wa dacfihi diyaargarowga tabaryaradiisa iyo wa buruudati dihni maskaxda qaboobideeda iyo wa tawaqudii holciddiisa waxay isku khilaafsan tahay qariixada ardaga malakada ilaahay siiyey aa iskhilaafsantay fahamada ilaahay siiyey aa iskhilaafsantay awoodda diyaargarow mid waa xoog leeda waxa weyan awooddiisu cilmiga iskugu keenay midna waa daciifu lukeenadu ku yahay waxbarashada ah, lukeenadu ku yahay mid maskaxdiisu waa baraf oo fadhidaa ma qaban karo waa fahmo yar yahay wey midna maskaxdiisu waa holcayda macnaa waa fahmo badan yahy marka saasay isku khilaafsantay waqad kaana dalabu cilmi dalbidu wuxuu ahaa fii qutrina gobolkeenna bacda marxalati lkataatiibi dugsiyada qur-aanka ka gadaal dugsiyada qur-aanka ka gadaal kataatiibta waxaa la yidhahda waa jamculkutaabi kutaab ayaa kataatiib lagu jamciyaa wاlkutaabu makaanu tacliimi sibyaan waa meesha caruurta lagu baro alqira'ata wاlkitaaba marka dugsi qur-aan anagu u naqaano marka kutaab ayaa kataatiib lagu jamciy waqad kaana dalabu cilmi dalbidu wuxuu ahaa fii qudrinaa gobolkeenna bacda marxalati lkataatiibi dugsiyada qur marxaladooda ka gadaal iyo walaqdi qaadasho bi lqur'aani qur-aanka xifdigiisa la qaato qur-aanka alkariimi badan yamuru mid mara bimaraaxila marxalado alaaan saddexa ladal mashaayiqi culummada agtooda culummadu ardada saddexay ka dhigaan mubtadi'iin mutawasitiin iyo martabada sarayda saddexdaasay ka dhigaan kutubo kale gaarahayna kala siiyaan qaar waxay dhahan mubtadi'iin qaarna mutawasidiin qaarna mutamakiniin ay yidhahdaan saddex kutuboo kala duwanay u kala akriyan fanni kastana u kala duwan ardadaas ee waxa weeye kitaab hebel al iska soo qaado waa waxa lagu baaba'ay saddex martabo weeye culummada agtooda fii duruusilmasaajidi waa duruusa masaajidaan ka hadlaynaa buuli kama hadlayno daraasada nadaamiga muqtadafaadka taas warqadaa laga rabaa iyo hunguriye waxa weeyaan cilmi lagama rabo cilmina lagama helo ee hunguriyaa laga raadina iyo warqad labadaas qof wuxuu rabaa warqad inuu ka soo qaato sida warqadahdaas ama ku shaqayso ama dacwadaada u kaasho dadku waa kala danleey waa kala niyaduwan yihiin laakiin cilmi aad caalim ku noqonsid qofna u aadima mana laga raadi lagamana helo laakiin masaajida duruusteedu wey wuxuu kaa duuray fii duruusi اmasaajid lilmubtadi'iina waa qolada koobaad qolada bilowga uma almutawasiطiina qolada dhexdhexaadkaa uma almutamakiniina qolada cilmiga makansatay saddexdaasu mara fa fi tawxiidi tawxiidka labay u kala qaadaan tawxiid اlcibaada iyo caqiidada intooda kale laba qaybood cad ay ardada ugu kala qaadaan tawxiidulcibaaday marka hore baraan kadib ay caqiidada qaybta kale baraan fa fi tawxiidi tawxiidka alaaatu usuulin wa adilatuha alaaatu usuuli usuulu alaa wey alaaatlusuul wa adilatuha kitaabkaasa koow u ah oo ay u bilaabaan ardada iyo walqawaacid alarbaca afar qaacido muhiim ah wey uma kashfu shubhaada ugu xiga marka kaas laga dharjiyo kashfu shubahaad ay ugu xijiyaan oo shubahaadka ahlu shirkiga soo arooriya kadibna ka jawaabo aad u faa'iido badan uma kitaab tawxiida ugu xiga waa baabkaas waa la dharjiyey marka kitaab cajaa'ib badan wey isagaana laga xifdina inta kale la xifdima kitaab tawxiidka la xifdina arbacatu afartuba lishaykh moxamed ibn cabdiwahaab ay sugnaadeen raximah اllahu tacaala haadaa kaasuu fii tawxiid اlcibaada wey wa fii tawxiid اlasmaa wasifaat alcaqiidatu waasidiya wey alcaqiidatu waasidiya oo risaalo jaamic ah shaamilo ah muqhtasaro ah faa'iido badan kaasay ka bilaabaan uma alxamawiya watadmuriya labadaasi ku daran marka dhinac laga fiiriyo waasidada ballaaran masaa'ilka ay ka hadlayda marka la fiiriyo alasmaa wa sifaat haddii la fiiriya wax isku dhow maa tadmuriyada iyo xamawiyada ah ballaaran ayagu baabkaasay ku dheeraanayn laakiin caqiidadii o dhan kama hadlayaan ah. laakiin meeshay ka hadlaanay ku xeel dheeraanay labadaana marka xanawiyatulkubra weeye iyo watadmuriya alaaat waa saddexdaba le shekh islaam ibnu taymiya u sugnaadeen raximah اllahu tacaala fadaxaawiyatu maca marka qatinaa la gaarsiina daxaawiye iyo sharxeed sharxuna waa ibn abilcizi oo kitaab laa maiila lahu fii baab alcaqiida waxa weeyaan kitaab aan mal lahayn mael aan lahayn kitaabkaas sharaxa oo dhan waa in ardow akhriya sharaxa oo dhan waa inuu akhriyaa aadna weliba ula hadduu rabo baabulcaqiida inuu ka dhergo wa fii naxwi aljruumiya ayay u akriyaan uma mulxatu lixraab ay ugu xijiyaan lilxariiriyi xaal u sugnaaday uma qatru nada libni hishaam ayay ugu xijiyaan waarifiyat bni maalig maca sharxa libni caqiil halkaasay marsiiyaan cuthamiin isagu wuxuu war waqtiga yaan ardaga laga lumin ajruumiyaha laga dharjiyo kadibna alfiyada hala xusisiyo saasuu leeyahy laakiin dadka ah ma u malaynayo inay inta ajruumye ka boodaan alfyo u boodi karaan marka waxaan is leeyahay haddii aad loo idqaaniyo ayadoo sharaxa tuxfatusaniyaha la kaalmaysanayo kadib lafdigeeda la icraabo mutamimada la maro aad loo kaashado sharaxa kawaakibka muwasilu dulaabka la maro qadri markaas ardaygu waa gaari karaa waana u bisil yahay weliba haddii matniga ajruumiga la raabana mulxada waa laga boodi karaa ah. si fiicana looga boodi karaa markaas qadriga uu u bislaado alfiyada la xifdisiiyo waxa la xifdisiinan waa ajrumiyada iyo alfiyada ah, kadibna sharax ibnu caqiilka iyo xashiyada qudariga loo akriyo marka ardagaas naxwu taa u bislaado allah subxaana wa taala aclam sal اllah wslam wbaaraka calى nabiyina mxamed